bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala alimaamu abu zakariya annawowiyu raximah llahu tacaala baabu taxriimi اlkadib waxaan soo haynay kitaabkii riyaad saalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaami اnawowiyi raximahu llahu tacaala waxyaabihii la reebay ayaan ku dhex jirnay marka wuxuu yidhi baabu taxriimi ilkadibi beentii xaaraantinimadeeda caddaynteediiba u baab yahay qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi walaa taqfu ha raacraacin maa shay laysa laka adiga uunan kugu sugnaanin bihi maagaba cilmun cilmi uunan kugu sugnaanin ha raacraacin waxaadan cilmi u lahayn oo been baa meeshaas ka imaan karta wax aadan cilmi u lahayn markaa raacraacdo oo aada sheeg sheegto wa qaala tacaala alle waxauu yidhi maa yalfidu min qowlin qowl kuma dhawaaqo ilaa ladeyhi agtiisa waxaa ahaaday qofkaa warkaas warka ku dhawaaqaya raqiibun mid ilaalinaya catiidun oo darban waa malagii waay wacan ibni mascuudin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayh waalihi wasalama ina sidqa runta yahdii wuxuu ku hanuuninayaa qofka ila albiri kheyrka iyo samafalka intii ka ah waina ina albira samafalka iyo khayrkana yahdii ila aljannati jannada xaggeeda ayuu ku hanuuniyaa qofka uu tusaa wa ina arajula qofku layasduqu run buu sheegayaa xataa yugtaba inta looga qoro cind allahi ilaahi agtiisa sidiiqan ilaa loogaga qoro sidiiqnimaduna waa darajada nabinimada ku xigta waa waman yutic illaaha warasuula fa ulaaika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina ayaa layiri sidiiqiintii baa lagu xijiyey washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa ayb qofku marka run sheegista wuxuu ku gaaraa darajata sidiiq wa ina alkadiba beentana yahdii wuu hanuuninayaa qofka ila alfujuuri buu ku hanuuninayaa daaca ka bax wa ina alfujuura daaca ka baxuna yahdii ila annaari naar ayuu qofka ku hanuuninayaa waina rajula qofka la yakdibu been buu sheegaya xataa yuktaba ilaa looga qoro cinda allahi ilahay agtiisa kadaaban been badane siduu been usheegay u sheegaya ilaa marka dambe alla agtiisa been badane looga qoro kadaabkuna waxaa weeyaan shanigiisu waa daran yihi oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sheegay inuunan hanuuninaynin in allaha laa yahdii man huwa musrifun kadaab ayuu yiri alaa lacnatullaahi cala alkaadibiin wadaanaalayaalka lacnad alle naxariis alle marka maka agdhowo qofka sidaas lagu qoro marka qofku waa inuu warka run sheegistiisa ku dadaalo oo beento uu iska ilaaliyo si aan ilaahay agtiisa magac xumo loogaga qorin ayb muttafaqun caleyhi xadiidkan bukhaariiyo muslim baa soo saareen wa can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal arbacun afar man qofkii kunna ay ahaadaan fiihi qofka dhexdiisa ay ahaadaan kaana wuxuu ahaaday qofkaasi munaafiqan munaafiq khaalisan oo barax tiran oo aan barxanayn yani waman qofkii kaanad ay ahaatay fiihi isaga dhexdiisa khaslatun qeyb oo minhunna afartan ka mid ah kaanat fiihi khaslatun kaanat khaslatun qeyb ayaa fiihi dhexdiisa ahaatay oo min nifaaqin khasladaas oo min nifaaqin nifaaqa xataa yadacaha intuu iskaga tegayo oo ka tegaayo afartii waxyaabood waa maxayna ida tumina haddii la ammaanaysto khaana uu khiyaanaya waidaa xadatha haddii uu sheekaynayana kadaba been buu sheegaya waidaa caahada hadduu ballantamana oo dad uu heshiis la galana qadara waa dhakraya oo khiyaanaya waidaa khaasama haddii uu doodana fajara daacadii buu ka baxayaa mutafaqun calayhi wuxuu ka rabaa marka waxyaabaha marka calaamaadka nifaaqa waxaa kamida beenta beenta calaamaatu nifaaqi kamidto idaa xadaa idaa xadatha kadab idaa xadaa haddii uu sheekoonayo kadaba been buu sheegaya qofkii muminka ah ama qofkii kale ee rumaysanayo oo madax sidaa ugu ruxayo ayuu been ku daldalayaa waa khatar marka ayb calaamad marka nifaaq wa idaa khaasama fajarana macnaheedu waxaa weeyaan haddii uu doodo <coughs> haddii uu doodo daacadii ayuu ka baxaayo waa faajiroobaa macnaheedu marka waxaa weeyaan dood haddii uu galo keliya un wuxuu ka fakeraa inuu adkaado marka si ay sidaa si ay taasi u dhacdo shaygii xaqa ahaa ayuu baail u suureynaa shaygii baailka ahaana xaq ayuu ka dhigayaa dood darteed ayb kaas waay marka waqad sabaqa bayaanuhu cadayntiisiina waa soo hormartay maca xadiidi abii hureyrata ayay kusoo hormartay binaxwihi fii baabi lwafaa'i bilcahdi wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal man taxallama qofkii isriyeysiiyo bixulmin riyo isku riyeysiiyo lam yarahu riyadaasoo lam yarahu uunan arkin kullifa waa la kalifa an yacqida kullifa waa la kalifaa huwa isaga an yacqida ayaa lagu kalifaa inuu gunto beyna shaciiratayni laba masega inuu isku gunto walan yafcala mana samay doono sidaasoo ma yeeli karo taxallama marka waxay tahay man taxallama qofkii wax riyooda iska dhiga yani isagoo waxbar ku riyoona ayuu isaga is riyeyseenayaa riy ounan arkin subax markuu soo kaco weli xalay waa riyooday waxaan ku riyooday waxa waxa waxa aana been maba riyoonin waxaa lagu kalifayaa laba xabo masagaa inuu isku xiro laba masagaa qof isku xiri kara maa jiran weligiis iskuma xiri karo waman istamaca qofkii dhageysto ilaa xadiidi qowmin qolo warkood qofkii dhegaysto walxaal hum iyaguna kaarihuuna ay nacayaan lahu qofka ay nacayaan dhegeysanayo suba waa la shubaa fii udunayhi labadiisii dhagood al-aaluku rasaas la dhalaaliyay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha laba qofoo sheekaysanayso sheekadooda in laga dhageysta aan rabin qofkii soo dhexgalo oo ka dhegdhegeysta marka oo iyagoo nacayo weliba dhegta saa ugu dhegdhego rasaas la dhalaaliyey ayaa aakhira naarta dhexdeeda loogu shubaa dhiga taasna marka waa khatar dadka muslimiinta marka in la jaasuuso oo warkooda la raaraadiye iyo ceebahooda la baarbaara iyo siday yihiin in la ogaado iyo sax ma aha waman sawara qofkii masawiro suuratan suurad qofkii sameeyo oo sawiro cudiba waa la cadaabayaa wakullifa waana la kalifayaa an yanfuqa fiiha suuradaas inuu ku afuufo masawirkaasi an ruuxan ruux waleysa mana ahan huwa isagu binaafiqin mid ku afuufayo ma aha rawaahu lbukhaariyu ayib yacnii ninka isaguna suuro sameeyo oo masawir sameeyo oo wax ruux leh yani sawirkeed sameeya waxaa lagu kalifayaa inuu ruux geliyo suuradan iyo musawirkan waa kana ruux soo geli baa la laleeyahay <coughs> maxaa yeele qof ilaahay subxaanahu watacaala iska dhigdhigayo kale waaye maxaa yeele allah wax abuuro adiga haddaad intaad gacantaada ku qorqorto ama aada dhagax qorqorto oo aada dad ka samayso ama xayawaan qof wax abuuri karaa iska dhigay bal waa kaasa ruux uu ku socsocdo ku ordo geli ayb naarta marka la gelinaya ilaa uu shaygaasi ruux uga yeelo mana uga yeelayo marka meeshaan waciid aada u daran baa ku jira oo waxaa weyaan in allaale inta aanu sidaas yeeli usan sidaa yeeli karin naaruu ku jira cadaab marka cadaabka waxaad moodaa inuu weligiis yahay ayb laakiin hadduu muslim ah caqdi saxiixo islaam uga baxa adduunyada mar uun waa ka baxayaa naarta rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa weriya taxallama ay qaala yiri waay inahu isagu xalama inuu riyooday fii nawmihi hurdadiisa dhexdeeda wara-aa oo arkay kadaa wakadaa oo arkay wahuwa isaga oo kaadibun beenaala ah wal bilmaddi baa la akriyay aa layraa wadami nuuni nuunta oo la godo aanu waay wa takhfiifi ilkaafi alaanuku wahuwa arasaasu waa rasaas almugaabu la dhalaaliyey wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxa uu yiri afral firaa afral firaa been been midda ugu beennimo badan an yuriya rajulu qofka inuu tuso waay caynayhi labadiisa indhood maa lam tarayaa waxaynan ba arkinba waxaynan arag indhihiis inuu indhihiisa ka sheego inay arkeen waa ninka riyada been ku sheegayo ama waxuus arkinba waa arkay dhahaya rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa weriye macnaahu yaquulu wuxuu leeyahy ra waan arkay fii maa lam yarahu waxunan arag arkan qofka hadii uu yiraa waa arkay been u been midda ugu daranna taasua ayb wacan samurata bni jundubi radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu ahaa mimaa yukhiru inuu badinayo an yaquula inuu dhaho liasxaabihi asxaabtiisa inuu ku yiraahdo hal ra-aa axadun minkum ruyaa hal ra-aa ma arkay axadun qof minkum axadkoo minkum idinka idinka mida min ru'yaa ru'ya ma arkay riyo fayaqusu calayhi wuu qisoonayey man shaa allahu qofku alla doono ayaa qisoonayey an yaqusa inuu qisoodo wa inahu qaala lanaa wuxuu nagu yiri daata qadaatin subaxdo iyo wuxuu nagu yiri innahu ataani leylata caawadan waxaa ii yimid aatiyaani laba io imaada ayaa ii yimaadeen wa inahumaa labadoodaasna qaalaan qaalaanley waxay igu yiraahdeen indaliq nakeen bay igu dhaheen wa innii anigana indalaqtu waan tegay macahumaa iyagii baan la tegay oon raacay rasuulkaa ka sheekeynaya riyadaan u arkay wa ru'ya alambiyaai waxyun ambiyada riyooyinkoodana ina waxyo wa inii aniguna indalaqtu macahumaa waan la tegay macoodaan la tegay ayaan tegay wa inii aniguna indalaqtu waan tegay macahumaa macooda xaalaan ahay wa inaa anaguna ataynaa waxaanu nimid calaa rajulin nin baan u nimid ninka oo mutajiicin jiifo wa idaa aakharu ku kala waaba isaga oo qaa'imun uu taagan yahay caleyhi korkiisa uu taagan yaho bisakhratin uu la taagan yahay dhagax dhagax weyn oo dadaab ah uu la taagan yahay waidaa huwa waab isaga oo yahwi bisakrati yahwi ku hoobinayo bisakrati dhagaxi lirasihi madaxiisa fayatlaqu waa burburayaa markaa fayatlaqu wuxuu burburinayaa ra-sahu madaxiisiibuu burburinayaa daqrayaa fayatlaqu wuu daqrayaa ra-sahu madaxiisiibuu daqrayaa fayatadahdahu lxajaru dhagaxii waa antaroormayaa oo dhagaxii waa dildiloomayaa haahunaa meeshaan fayatbacu alxajara dhagixii buu raacayaa ninkii fayakuduhu waa soo qabsanayaa falaa yarjicu maba soo noqonayo ileyhi ninkii uu dhagax ku dhuftay usoo noqon maayo xataa yasixa intuuba ka caafimaado ra-suhu madaxiisa kamaa kaana siduu ahaa uma yacuudu caleyhi waa ku noqonayaa korkiisiibuu ku noqonayaa fayafcalu bihi wuu sameynayaa mithla maa wixii oo kale facala almarata aluulaa markii hore uu ku sameeyey oo dhagaxii weynaa ayuu madax uga daynaya haddana dhagax waa dildiloomaya waa soo qaadanaya haddana markuu soo laabta ninkiio madaxiisi raystayba usoo noqonaya markaas haddana kusii daynaya qaala waxa uu yihi qultu lahumaa labadii nin ee iwaday baa waxaan ku iri buu yihi nabiga subxaana allah ilaahay baa nasahan maa haadaakani waa maxay qaala allii waxay igu yiraahdeen indaliq indaliq tag tag makaan makaan makaan bay dhaheen faindalaqnaa waan tagnaa waa socnay fa ataynaa calaa rajulin nin ayaan u nimid mustalqin yani u kala yaallo liqafaahu qadaadkiisa u jiifo qadaad qadaad ay u yaallaa marka waidaa aakharu ku kala waab isaga oo qaa'imun uu taagan yahay caleyhi korkiisa bikalluubin uu la taagan yahay bir galoolan oo af badan min xadiidin bir ah bikalluubin yani wax soo galoolan oo min xadiidin bir ah birta marka soo qalaacdo hilibka iyo la suro waidaa huwa isaguba yatii wou imaanayaa axada shiqaay wajhihi wejigiisii labadiisii dhinac midkood ayuu u imaanayaa fayusharshiru wuxuu jeexjeexayaa shidqahu daankiisii daankiibuu jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadka laga gaaro wa wamankhirahu sandulkiisa ayuu jeexayaa ilaa qafaahu ilaa qadaadkiisa laga gaaro wacaynahu ishiisiibuu jeexayaa ilaa qafaahu laga gaaro qadaadkii uma yataxawalu waa wareeganaya ila aljaanibi alaakhari dhinacii kalebuu u wareeganayaa fayafcalu bihi wuu ku samaynayaa midla maakii oo kale facala uu ku sameeyay biljaanibi alawali dhinacii hore famaa yafruqu ma dhammaynayo min daalika kaagaasi ka dhammaan maayo kanday aljaanibi dhinaca ah kaagaasu aljaanibi dhinaca ah xataa yasixa intuu ka caafimaado daalika aljaanibu dhinacaasi kamaa kaana siduu awal ahaaba uma yacuudu calayhi korkiisiibuu ku noqonayaa fayafcalu wuu sameynayaa midla maa kii oo kale facala uu sameeyey fi lmarati luulaa maradii hore markii hore qaala waxa uu yihi qultu waxaan idhi subxaana allah ilaahay baa nasahan xumaan ka hufan maa haadaani labadaani maxay yihiinin qaala lii waxay igu yidhaahdeen indaliq indaliq tag tagay dheh nakeen nakeen faindalaqnaa waan tagnay fa waxaanu nimid calaa mili tannuuri tinaar oo kale tinaar god godka muufada lagu dubo oo kale weyn ayaan u nimid fa waxaan malaynayaa annahu qaala inuu yidhi faidaa fiihi dhexdiisa waxaaba godkaasi laqadun hugun iyo wa aswaatun codad ayaa ah qaylo fatalacnaa waan fiirinay fiihi godkaa dhexdiisa faidaa fiihi dhexdiisa waxaa rijaalun rag iyo wanisaaun naago curaatun qaaqaawan waidaa hum iyaguna yatiihim waxaa uu imaanaya lahamun holac ayaa u imaanaya min asfala minhum hoostooda xaggooda hoose ayuu uga imaanayaa fa idaa ataahum haddii uu u yimaado daalika lahabu holacaasi dow dow waa qaylinayaan acraadayaan qultu waxaan idhi ma haa-ulaai maxay yihiin xaalkoodu waa maxay qaalaali waxay igu yidhahdeen indaliq indaliqna nakeen fandalaqnaa waa tagnay faataynaa calaa naharin webi ayaan u nimid xasibtu waxaan maleeyey annahu kaana yaquulu inuu dhahayay axmaru gaduudan mithlu dami dhiig oo kale ah webi dhiig oo kale ah waidaa fi nahri webiga dhexdiisa waxaaba arajulu nin ninka oo saabixun dabaalanayo kaasoo yasbaxu saabixun ku dabaalanaya kaasoo yasbaxu dabaalanaya waidaa calaa shati nahri webiga gowgiisa korkiisana rajulun baa ah qad jamaca cindahu agtiisa wuxuu kusoo urursaday xijaaratan dhagax kahiiratan aada u fara badan wa idaa daalika asaabixu midkaas dabaalanayo ayb yasbaxu wou dabaalanayaa maa yasbaxu inta uu dabaalanayo uma yatii waa imaanaya dalika kaagaas buu u imaanaya alladii kan qad jamaca cindahu agtiisa ku urursaday alxijaarata dhagaxda ku urursaday buu u imaanayaa fayafqaru afka ayuu ugu gurayaa fayafqaru faahu fayafqaru lahu wuu ku gurayaa isagii ayuu ugu gurayaa faahu afkiisiibuu ugu gurayaa fayulqimuhu xajaran wuxuu u gelinayaa marka afkii xajaran dhagax buu u gelinayaa ah, fayafqaru lahu wuxuu u furayaa wayafaahu afkiisiiba u kala furayaa sidau usoo dabaalana usoo dabaalana ninka agtiisiibuu imaanaya markaa fayafqaru lahu wuxuu u furayaa faahu afkiisiibuu u furayaa ayb fa yulqimuhu markaasuu ku ridayaa xajaran dhagax buu ku ridayaa dhagax buu u gelinaya marka ku guraya fayanqaliqu waa tegaya fayasbaxu waa dabaalanaya uma yarjicu ileyhi oo usoo noqonaya kulamaa markastoo rajaca ileyhi oo usoo laabta xaggiisa faqara lahu fahw afkiisii waa u furaya fa alqamahu xajaran buu ayuu luqmaysiinayaa oo afka u gelinaya dhagax qultu lahumaa waxaan ku idhi maa haadaani waa maxay labadan qaalaa waxay igu yidhaahdeen indaliq indaliq nakan nakan tag tag faindalaqnaa waan tagnay fa waxaanu nimid calaa rajulin nin korkiis ayaan nimid kariihilmar aati kariihil mar-aati araggiisu ou aad iyo aad loo kahdo ow amase ka akrahi maa shaykan ugu nicis badan anta adiguba ahba ninkaasi raain midkii arko ka akrahi maa shaykan ugu nicitaan badan anta adiguba raa-in aada aragto rajulan nin mar-an min jihati mar-an xagga aragtida ninkaad ugu nacayb badankaad ugu aragti nacayb badan tahay waidaa huwa waab isaga oo cindahu agtiisa naarun dab ayaa ah yaxushuhaa ou shidaayo hurinaayo wayascaa xowlahaa agagaarkeeda ayuu ku soconayaa qultu lahuma waxaan ku iri maa haadaa kani waa maxay qaalaa lii waxay igu yidhahdeen indaliq indaliq fandaliqnaa waan tagnay faataynaa calaa rawdatin beer ayaa nimid muctamatin isdhex gashay fiiha min kulli nawrin fiiha dhexdeeda beerta waxaa ah min kulli nawrin rabiici guga ubaxyadiisa dhammaantiis ayaa ah waidaa bayna dahray alrawdati beerta korkeeda waxaa ah rajulun nin dawiilun dheer laa akaadu aanan sigayninba araa inaan arkayo ra-sahu madaxiisa duulan dherar dartii fi samaai samada xaggeeda samada dhexdeeda waidaa cawla rajuli ninka agaarihiisa min akhari wildaanin ilmo kuwa ugu badan baa ara-aytuhum aan arkay qad weligay qultu waxaan idhi maa haadaakani waa maxay wamaa haaulaai kuwanina maxay yihiin qaalaa lii indaliq indaliq bay dhaheen fandaliqnaa waan tagnay fa ataynaa ilaa dawxatin ayaanu nimid geed weyn geed baanu u nimid cadiimatin aada u weyn lam ara aanan arkin dawxatal geed qabdu weligay acdama ka weynin badan minha iyada walaa axsana ka wanaag badan qaalaa lii waxay igu yiraahdeen irqa fiiha kor fuul bay dhaheen meeshaan fartaqaynaa waanu fuulnay fiiha ayb sarti ayaan fuulnay ayb ayb mm-hmm. ayb ayb markaa wuxuu leeyahay naam fa ataynaa calaa rawdatin beeraan nimid muctamatin dheer oo badan oo dhehteedu ay aada u badan tahay ayb marka wuxuu yidhi meeshii geedi kor kor leeyiri waan koray buu yii fartaqaynaa fiiha waan fuulnay ilaa madiinatin baan u fuulnay magaalo mabniyatin la dhisay bilabinin bilabinin lagu dhisay dhagax dahabin oo dahab ah wa iyo dhagax fidatin fida ah bulkeetiyaal fida ah iyo dahab ah. magaalo lagu dhisan tagna fa ataynaa baaba almadiinati magaaladii albaabkeedii baanu nimid fastaftaxnaa waa furid dalabnay fa futixa lanaa waana laga furay fadakalnaaha waan galnay fatalaqaanaa rijaalun dad ayaa nala kulmay shadrun qeyb oo min khalqihim abuurkooda ka axsani maada ah anta adugu raa-in aada ku arkaayo aad tahay wa shadrun qeyb oo minhum iyaga kamidana ka aqbaxi maa shaykan ugu foolxumo badan waa anta adugu raa-in aada arkayso ku arkaayo aad tahay qaalaa lahum waxay ku yiraahdeen idhabuu taga faqacuu fii dalika nahri ordaha tagoo webigaas ku dhaca waidaa huwa nahrun waaba isaga waaba webi muctaridun gudban yajrii dureerayo kaana maahu biyihiisa aada moodid almaxdu caano oo kale filbayaadi xagga caanaha xagga cadaanta fadahabuu way tageen fawaqacuu fiihi dhexdiisay ku dhaceen uma rajacuu ilaynaa xaggeenay usoo noqdeen qad dahaba daalika qad dahaba xaal uu tegay daalika suu'u xumidaas ay canhum xaggooda ka tagtay fasaaruu waxay ahaadeen fii axsani suuratin suurad midda ugu wanaag badan qaala waxau yii qaala allii waxay ugu yiraahdeen haadihi tani jannatu cadnin jannatu cadni waa meeshan tan wahaadaaka kaagaasna mansiluka gurigaaga waaye fa samaa basari arageygii baa kor noqday sucuudan kor ay u kor noqday soo kor noqona faidaa idaa qasrun waaba sar mithlu rabaabati ayb fa qasrun waaba sar mithlu rabaabati daruur oo kale ah ayb milu rabaabati daruurtii albaydaai caddayd ah qaala lii waxay igu yidhaahdeen haadaaka kaagaasi mansiluka waaye gurigaaga waa kaas qultu lahumaa waxaan ku idhi baaraka allaahu fiikumaa allah idin barakeeye dhexdiina allah barakeeye fadaraanii iga taga fa adkulahu siaan u galo iskakay taga aan galay marka waa yahay qaalaa waxay yidhaahdeen ama alaana hadda falaa maya ma gelaysid wa anta adigu laakiin daakhiluhu kii geli doona unbaa tahay mid gelayaa tahay hadda laakiin maya cimri baa kuu dhiman weli adduunyada aad kusii noolaato qultu lahumaa waxaan ku idhi fa innii ra-aytu waxaan arkay mundu leylata cawadaanba cajaban baan arkay famaa kan waa maxay aladii ra-aytu aan arkay qaalaa lii waxay igu yiraahdeen amaa inaa anagu sanuqbiruka waan kuu sheegi doonaa ama arajulu lwalu ninkii hore ninkii hore alladii atayta aada timid calayhi korkiisa aad timid yuhlaqu isaga oo lagu daqraayo la daqraayo ra-suhu madaxiisa bilxajari lagu daqraayo dhagax fa inahu isagu arajulu ninkii weyaan yaakhudu lqur quraanka qaatay yani qur-aanka bartay fayarfuduhu oo diiday kabacdina wayanaamu uu seexanayaa cani salaati buu ka hurdaya almaktuubati faradka ahayd salaadihii faradkeed waa ka seexda wa ama arajulu ladii atayta calayhi marka midkaani waxaa qur-aankiibuu bartay mana akrinin ma akrinin kuma camal fayarfuduhu akhriskiisiibuu diiday ku camalfalkiisiibuu diiday salaadii maktuubada aydna noo ka seexay maxaa isaga sidaan gaarkaa loogu cadaabaya dadka kale aan loogu cadaabayn isaga waxaa weyaan ilaahay kalaamkiisiibuu baray isaga ahayd marka inuu ku tukado qur-aanka oo uu akriskiisa badiyo oo salaadaha la tukada ama sunooyin ha noqda salaatuleyl ama wax kale ha noqdaane dadka ahlul qur-aanka aaday ugu daran tahay aaday aakad ugu tahay qofka inuu is-ilaaliyo way qur-aanka uunan gelinin qur-aanka ilaahay bare inuu ka dhugo inuu iska ilaaliyo haddii kale sidaana loo cadaaba cadaabkana qabrigu ka dhaca weliba qabriga dhexdiisa waa la cadaabaya qofka intuu qur-aanka barta ka tegay ilaahka magangalna wayanaamu cani salaati salaadii ka hurdaya almaktuubati faradka ahayd salaadaha faradka in laga hurdo maaha siida salaada subax wa ama arajulu qofka aladii atayta caleyhi korkiisa aad timid iyo sharsharu iyadoo markaa la dildilaacinayo shidqu hudaankiisa ilaa qafaahu wa minqaruhu sandaloolkiisa ilaa qafaahu qadaadkiisa wacaynuhu ishiisa ilaa qafaahu fa inahu rajulu waa qofka yaqduu wou ka min beytihi gurigiisii wuu ka kalahayaa fayakdibu waa been sheegaya alkadbata halmar beensheegid halmar buu been sheegaya markaas beentaas oo halka mar ahoo tabluqu gaarayso al aafaaqa jihooyinka hal been buu sheegayaa waa laga qaadaya warkii magaalada dhan ayaa la wareejina ayb khatar waa iyada marka raadii ayuu beenka sheegaya markaasaa nin walba dhahayaa ma maqashay saasaa layiri ma maqashay saan baa layiri waana been hal been loo sheegay asagoo jiha kastay gaartay internetka ku qoraya internetka ayuu ku qoraya war been ah raadiga kaasaa kasii dharan markaasaa shanta qaarad baa laga akhrisanaa internetka waxasaa lagu soo qoray ma maqashay aa lagu leeyahy waana been alcadaaba qof saasaa loo cadaabay waama rijaalu raggii iyo wanisaau u naagihii alcuraatu qaaqaawanaa aladiina hum kuwaasoo iyaguba fii mithli binaa'i tannuuri tinaarka dhismihiisa oo kale ku jiray fa inahum iyagu azunaatu weyaan kuwa zinaysto iyo wazawaanii iyo kuwa markaa zinaysto nimanka naagaha zinaysto wa ama arajulu qofka alladii atayta caleyhi aada u timid yasbaxu isagoo dabaalanaya fi nahri webi ku dabaalanaya wayulqamu lxijaarata dhagaxdana afka loogu gurayo fa inahu isagu aakilu ribaa weyaan ribada midka cunriba cunaha wa ama arajulu ninka alkariihu lmar-ati aragtidiisu ay aada loo nacayo alladii cinda naari naarta agteeda ahaa yaxushuhaa ayb oo marka naartaasi shidaayo oo hurinayo wayascaa xowlahaa agteedana ku soco cagaariheedana ku soconaya fainahu inahu maalikun waa maalik khaasinu jahanama jahanama ninka yacnii ilaaliyaheeda wa ama rajulu ninka adawiilu dheer aladii fi rawdati beerta dhexdeeda ah fa inahu ibraahiimu waaye nabi ibraahim waaye wa ama alwildaanu ilmaha yaryar alladiina xowlahu agaarihiisa afa kullu mawluudin weeyaan cunug kastoo la dhalay maata dhintay cala alfidrati fidradii ku dhintay fidradiisu aynan qaribmin waa qangaaro aan gaarinba wafii riwaayati albarqaniyi waxay leedahay wulida cala alfitrati lagu dhalayba faqaala bacdu lmuslimiina muslimiinta qaarkood waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wa wlaadu lmushrikiina gaalada ilmahoodana faqaala rasuulu llahi sal l salam wa wlaadu lmushrikiina gaalada ilmahooda way ku jiraan oo cunug kasta oo fidradii ku dhashay oo aan qaangaar intuu noqday aan gaaloobin ee yaraan ku dhintay ayaa weya wax ibraahim dhinacyada ka qancay marka ilmaha muslimiinta iyo ilmaha gaalada labadaasoo gelayaan meeshaas marka waama ama alqowmu qowmka aladiina kaanuu ahaayeen shadrun qeyb oo minhum iyaga kamida xasanun wanaagsan yahay washadrun shadrun qeybna minhum nus oo iyaga ka midana qabiixun uu xun yahay fa inahum qowmun qolo waakhaladuu camalan saalixan camal hagaagsan isku daray iyo wa aakhara ku kalo sayi-an xun isku dhexdhareen camal wanaagsan iyo camal xun waa isku dhexdhareen tajaawaz allaahu ilaahay wou dhaafay canhum iyaga xaggooda rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weri wafii riwaayatin lahu ra-aytu leylata cawada waxaan arkay rajuleyni laba nin atayaanii ii yimaadeen fa akhrajaanii way i bixiyeen ilaa ardi muqadasatin dhul la dahiray bay ii bixiyeen uma dakarahu wuu sheegay waqaala waxauu yihi faindalaqnaa waan tagnay ilaa naqbin god mithli tannuuri tinaarka oo kale aclaahu meeshiisa kore dayiqun ciriiri ay tahay wa asfaluhu meeshiisa hoosena waasicun ay waasac tahay yatawaqadu taxta hoostiisa waxaa ka horaya naaran dab faida irtafacad hadday soo kor noqoto irtafacuu way soo kor noqonayaan dadkii ku jiray xataa kaaduu intay ka sigaan an yaxrujuu inay baxaan waidaa khamadad hadday dantana rajacuu fiiha way ku noqonayaan dhexdeeda wafiiha fiiha rijaalun rag baa iyo wanisaa naaga curaatun oo qaqaawan ayaa ku jira aljazaa min jinsi lcamal waa isqaqaawi jireen markay adduunyada joogeen ila markay sinaysanaya naaguhu waa qaqaawayihin nimanku waa qaqaawayihin wa xataa ataynaa calaa nahrin webi ayaanu nimid min damin dhiig ah walam yashuka maba shakinin oo ma uunan dhihin sidii dhiig oo kale u eg ma dhihin dhiig ah buuba yiri riwaayadan fiihi rajulu nin ayaa ah qaa'imun taagan calaa wasati nahri webiga dhexdiisa webiga korkiisa wa calaa shadi nahrina rajulun baa ah webiga dhexdiisa taagan wacalaa shadi nahri webiga geeskiisana rajulu nin baa ah wabeyna yadayhi xijaaratun hortiisana dhagaxya ayaa yaalaan fa aqbala rajulu ninkii uu soo jeestay alladii fi nahri webiga dhexdiisa ku jiray faidaa araada hadduu doono an yakhruja webiga inuu ka baxo rama rajulu ninkii wuu ku tuurayaa bixajarin dhagax buu ku tuurayaa fii fiihi afka uga dhufanaya uga tuuraya fa raddahu wuu celinayaa xayu meeshii kaana uu ahaa meeshii uu joogayba uu celinayaa hore fa jacala wuxuu ahaanayaa marka kulamaa markastoo jaa-a uu yimaada liyakhruja si uu usoo baxo ramaa fii fiihi afkiisa ayuu ku tuurayaa bixajarin dhagax fayarjicu uu noqonaya kamaa kaana sidau ahaa wafiiha riwaayada dhexdeeda waxaa ah, fasacidaa bi ashajarata geediba ila fuuleen fa adkhalaanii waxay igeliyeen daaran daar lam ara aanan arkin qadu weligii axsana minha wax ka wanaag badan fiiha rijaalun rag ayaa ah dhexdeeda ah shuyuuqun odayaal ah, shubaab oo shabaabun dhalinyaro ah wafiiha riwaayada waxaa ku sugnayd dhexdeeda aladii ra-aytuhu midkaan arkay yushaqu la dilaacinayo shidku hudaankiisa fakadaabun beenaalo waa isagu fahuwa kadaabun yuxadiu bilkadbati yuxadisu wuxuu ku sheekeynayaa bilkadbati halbeen fatuxmalu canhu waa laga xambaarayaa xaggiisa xataa tabluqa alaafaaqa xataa tabluqa intay beentii ka gaarto alaafaaqa jihooyinka fa yusnacu bihi sidaa baa lagu sameynaya ilaa yowmi alqiyaamati wafiiha riwaayada dhexdeeda waxaa aladii ra-aytahu midkaad aragtay yushdaku ra-suhu madaxiisa in la daqraayo farajulu nin waa callamahu llahu ilaahay ou baray alqur'aana qur-aanka uu baray fanaama canhu ka seexday bileyli habeenkii walam yacmal fiihi aan ku camal falin binahaari maalinkiina aan ku camal falin oo saa uu qur-aankii uga dhumay fayufcalu bihi waa lagu sameynaya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha sidaa baa la yeelaya wadaaru luulaa daarta hore allatii dakhalta aada gashayna daaru caamati lmuminiina muminiinta yani sidooda badan daartoodii waaye wa hadihi daaru daartan tan ah fa daaru shuhadaai waayo dadka shuhadada ah ee macrakada dagaalka gaalada ee muslimiinta dhexdooda kuwii ku dhintay daartoodii ayb amase dadkii marka iyagu nebiga uu shahiidka ku tilmaamay xagga hawaabta daacuunka dadka ku dhintay iyo dadka guryaha ku dumaan iyo dadka guriga dadka gubashada ku dhintay iyo kuwa biyaha ku hafta <clears throat> wa ana aniguna jibriilu baan dhahay wahaadaakanuna mikaiilu waaye farfac ra madaxaaga kor u qaad farafactu ra-sii kor u qaaday faidaa fawqii korkeyga mislu saxaabi daruur oo kale ah qaalaa waxay yidhaahdeen daaka kaagaasina mansiluka gurigaagii waaye marka nebiga darajadiisu waa dheer tahay jannada waa sarreysaa qultu waxaan idhi dacaanii iga taga hadaba waayahay labadiinna adkhul galee mansili gurigeyga aan iska gale iga taga marka waayay qaala waxay yidhaahdeen inahu baqiya laka waxaa kuu haray cumrun cumri cumurun cumri lam tastakmilhu weli aadan dhammaystiranin falow istakmaltahu haddaad dhammaystirato atayta mansilaka gurigaagan baad imaanaysaa marka rawaahu lbukhaariyu baa weriya xadiidka xadiidka marka ujeedka loo keenay waa maxay beenta ninka beenlowga sida loo ciqaabayo xadiidka waxaa kaloo faa macno labaad oo ah waxaanoo dhan waxay dhacayaan barsaqa ayay ku dhacayaan nololuhu waa saddex adduunyadan ku noolna hadda iyo qabriga nolol baa ka jirta alxayaat albarsakhiya ayaa layidhaha noloshaas iyo nolosha aakhiro xayaatu daari lqaraar dadkan hadda qabrigooda lagu ciqaabayaa ibnulqayim kitaabu ruux sidaasuu ku sheegay marka cadaabulqabriga maxaa keena macaasida adduunka inta la joogo in macaasida layska ilaaliyo hadday noqoneyd zina la galo hadday noqoneyd riba la cuno hadday noqoneyd waxa ka weynoo shirkiga ah iyo bidcada iyo qatliga dadka la dilo dadka gardara lagu dilo muslimka ama nafsada in la gooyo oo gardara lagu gooyo si aan sharcigu idmin loo gooyo waxaa kaloo kamida ah diinta inta la barto in layska dayaco oon lagu camal falin la baranin ayb qofku marka wixii ilaahay baray waa fadli dheeraada uu siiyey oo dadka kale ka fadilay ayb marka fadliga waa inuu garto xajistan uu haysto waxaasoo dhan baa xadiidka laga qaadana qowluhu yahlaqu ra madaxiisa ou burburinayo huwa bithaai lmuhalathati thadii la saddex dhibiceeyey walgeyni lmucjamati iyo qeynkii la dhibiceeyey dhibicda loo yeelay ay yashdakuhu ou dakraayo wayashuquhu ou jeexaayo qowluhu yatadahdahu ay yatadaxraju antaroormaayo wlkalluubu bifatxi lkaafi waay wadami iyo laamka oo lagood almushadadati la shiday wahuwa macruufun waa layska yaqaana kaluub waa birta saan usoo galoolan oo hilibka iyo waxyaabahaas lagu qabto lagu suro ayb macruufun waa mid la garanayo qowluhu fayusharshiru ay yuqaicu uu googoynayo qowluhu dawdawna wahuwa bidaadayni laba daad mucjabatayni la dhibceeyey ay saaxuu way qaylinayo qowluhu fayafqaru huwa bilfaa-i waalgayni waalmucjamati la dhibiceeyey ay yaftaxu wuxuu furayaa qowluhu almar'aatina huwa bifatxi lmiimi karihi karihilmar'aati ay ilmandari araggii waaye qowluhu yaxushuhaa huwa bifatxi lyaai i adoo la kordhiga wadami lxaa'ixa adoo la godo almumalati la dhibic tiray oo bishiini lmucjamati shiin la dhibiceeyey ay yuuqiduhaa oo hurinayo qowluhu rawdatin muctamatinna huwa bidami ilmiimi wa iskaani ilcayni caynkoo la reebo wa fatxi taa-ita la kordhigo wa tashdiidi ilmiimi ay waafiyati nabaati dhirteedu miday dhammaystiran tahay waa dawiilatihi ay dheer tahay dawiilati nabaati dhirteedu ay dheer tahay qowluhu dawxatuna wahiya bifatxi daali daalka oo la kordhigo wa iskaani ilwaawawda oo la reebo wabilxaa-i lmuhmalati xa la dhibictiray wahiya shajaratu waa geeda alkabiiratu weyn qowluhu almaxduna huwa bifatxi lmiimi miimka oo la kordhigo oo iskaanil xaa-ixaada oo la reebo alhumalati la dhibic tiray wabidaadi iyo daad baa la akhriyay almucjamati wahuwa labanu caanihi qowluhu fasamaa basariina ay irtafaca waa kor noqday wasucudanna bidami saadii walcayni waay ay murtafican wrababatuna bifatxi raa waay wabilbaai lmuwaxadati ba la hal dhibiciyey mukararatan lasoo celceliyey rabaaba bada lasoo laba jeer celiyey wahiya saxaabatu weyaan waa daruurti xadiid weyn buu keenay marka oo macaani fara badanba looga faa-iideysanayo baabu bayaani maa yajuusu min alkadibi baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay yajuusu bannaan oo min alkadibi been ah been bannaan beenta wixii ka bannaan ayuu u baab yahay iclam ogow an alkadiba beenta wain kaana asluhu asalkiisu haba ahaado muxaraman mid la xarimayba haba ahaado fayajuusu waxaa banaan fayajuusu wuu bannaan yahay fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaar dhexdooda ayuu bannaan yahay bishuruudin shuruud buuna ku bannaan yahay qad awdaxtuhaa aan cadeeyey fii kitaabi aladkaari aan ku cadeeyey kitaabka kale qiimaha badan ee la yidhaahda kitaabu ladkaar ayaan ku cadeeyey buu leeyahay wa mukhtasaru daalika kaagaasi mukhtasarkiisii wa mukhtasaru daalika kaagaasi kiisa lasoo koobay waxaa weeyaan ana alkalaama hadalka wasiilatun kalaamku ana alkalaama hadalku wasiilatun weyaan waa wasiilo ila lmaqaasidi maqaasida intii ka lagu gaaro hadalku waa wasiilo lagu gaaro maqaasida lagu gaaro ulajeed ujeedaha baa leedahay hadalkaa lagu gaaro hadalku waa wasiilo lagu gaaro ujeedooyinka fa kullu maqsuudin maqsuud kasta ujeedo kastaoo maxmuudin la mahadiyo la ammaano yumkinu ay suurtoobayso taxsiiluhu in la xasiliyo bikeyrilkadibi been la-aan maqsuud kasta oo been la-aan lagu xasilin karo yaxrumulkadibu been baa xaaraana fiihisaga dhexdiisa diyaddaa rabtaa inaad gaarto adoon been sheegin ayaa gaari kartaa been haddaa ku sheegta waa xaaraam wain lam yumkin haddaanay suurtoobeynin taxsiiluhu maqsuudkaas wanaagsan in la keensado ilaa bilkadibi been maana si kale aan lagu keeni karin jaazilkadibu beentu waa banaan tahay marka maqsuud baa rabtaa matalan waa maxay qofkan muslimka inaan la dilin ayaa rabtaa adiga maqsuudkaagu saas adoon been sheeginna ma gaari kartid waa banaanta inaa been sheegta maala nin baa la rabaa in wax lagu dilo ninkan waxaa u xaswaaya in la dhaho ayaa lagu dilaya maala maalan dad baa marka mujrimiin ah qofkan waxay ku dilayaan qabiil maalan qabiil hebel waayo ninkan ay u haystaan u dilaya adiga marka ma dhihi kartid si kale kuma badbaadi kartid ninkaas inaa been sheegta maaha markaasaa waxaa tiri war ninkaas qabiilkaas maaha waa qabiil heblaayo qabiilkaasuna kasiiya hebelaa dhalay ayaa tiri waa been waxaasoo dhan markaasay ninka iska tag dheheen maqsuud fiican baad gaartay waxaa ku gaartayna hadda waa been beentaas waxaan ahaynna kuma gaari karin waa banaantaha beentaas ayb uma in kaana taxsiilu dalika almaqsuudi maqsuudkaas xasilintiisu hadday ahayd mubaaxan mid banaan kaana alkadibu beentu waxay noqonay mubaaxan mid bannaan wain kaana waajiban hadduu ahaa maqsuudkaasna kaana alkadibu waajiban beentu waaba waajib markaas faida iktafaa muslimun muslim haddii uu qarsoomo ou dhuunto min daalimin oo ka dhuunto waaba kale daalim daalimka oo yuriidu rabo qatlahu dilkiisa rabo aw akhda maalihi ama maalkiisa inuu ka qaata rabo aw amase akhfaa maalahu maalkiisii buu qariyeyba wasu-ila insaanu qof baa la weydiiyey canhu ninkaas xaggiisa ama maalkiisa wax laga weydiiyey wajabalkadibu beenta waa waajibaysaa markaa biikhfaa'ihi qarintiisa wakadaa waxaa lamida low kaana cindahu agtiisu hadday tahay wadiicatun ammaano wa araada daalimun nin daalimana ou rabo akhdahaa qaadashadeeda ammaanadaas wajaba alkadibu been baa waajibaysa biikhfaaiha qarinteeda oo inaad tiraa waxba laimaba dhiibanin niyo oo aada qariso taasaa waajibaysu yiri wal sida dadaalka badan fii hada kan dhexdiisa kullihi dhammaantii <coughs> an yuwariya an yuwariya inuu tabaysto waayo tab inuu isticmaalo waayo waxaan dhan waxaa ka fiican been qayaxan intaa sheeginay eh, inaad tabaysato tab wamacna tawriyati tawriyada macnaheedana waxaa weyan an yaqsida inuu u qasdo bicibaaratihi cibaaradiisa maqsuudan maqsuud saxeixan oo saxiixa ah. laysa huwa aan ahaynba kaadiban beenaalo uunan ku ahayn binisbati ileyhi marka loo eega kaas wain kaana kaadiban haba ahaada mid been sheegaya fii daahiri lafdi lafdiga muuqaalkiisa kore binisbati ilaa maakii marka loo fiiriya yafhamuhu lmukhaadabu kan mukhaaabka u fahmayo walow taraka tawriyata tabaysiga hadduu ka tago wa adlaqa uuna iska idlaaqo cibaarata alkadibi beentii cibaaradeeda falaysa bixaraamin xaraam maaha fii hada alxaali xaaladaas wastadala alculamaau culimadii waxay u daliishadeen lijawaasi ilkadibi beenta banaanaanshadeeda waxay u daliishadeen fii hada alxaali xaalkan dhexdiisa bixadiii ummi kultuum bixadiidi ummi kultuum ayay u daliishadeen radia allaahu canha annahaa samicat rasuul lahi sal slam nabigay ka maqashay yaquul isagoo dhahayo laysa alkadaabu been badanaha ma aha alladii midka yuslixu hagaajinaya beyna annaasi dadka dhexdooda fayanmii khayran khayr buu ziyaadinayaa aw yaquulu khayran ama khayr buu dhahayaa muttafaqun caleyh yani laba qof oo isdirirsanoo muslima qofka heshiisiinayo beelowma oo markaa waxaan jirin buu iskaga qaadayaa awooda laba qof oo aada isku xuno inay isdilaanba ku dhow ayuu wuxuu leeyahay midkanbu u tegaya markaas war ninkii hebelaan arkay oo aada ku ammaanaya oo yacni adiga ku dhahaya ninkaas cuqdad uma qabo nin fiican waay waxba igama hadlaynen wax jirana ma aha waxaas waa banaan ka kale uu imaanaya sidii kale u dhahaya labadii qof buu heshiisiinaya marka cagsiga midaas maxaa ah marka namiimada namiimada waa maa labada qofoo isku xumeyn in laysku xumeeyo war layskaga naqliyo taas adoo run sheegayo xataa lama ogolo xaaraan midaan adoo been sheegayo la baneeyay shaaricu marka sida uu u ilaalinayo dadka muslimiinta dhexdooda calaaqaadkooda inuu wanaagsanaado fataqu llaha waaslixuu daata beynikum ilaahi laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas muttafaqun calayhi zaada muslimun muslim wuxuu ku ziyaadiyey fii riwaayatin qaalat umu kultuum waxay tiri walam asmachu ma aanan maqlin yurakisu isagoo ruqsaynaya fii shayin wax mima yaquulu nnaasu dadka waxay dhahayaan ma ah ilaa fii alaatin saddex ma ahne yacni alxarba dagaalka dagaalka marka in loo tabaysto oo banaantaha meeshaan marka loo socoda in layraa meeshaan warkeeda la weydiiyo oo laga hadlo walislaaxa iyo islaaxa bayna annaasi dadka dhexdooda la islaaxiyo wa xadiid iyo ninka sheekadiisa imraatahu naagtiisa ou sheekeeyo iyo xadiid almarati naagta sheekadeeda zawjaha ninkeeda ay u oo kheyr baa layska heli doonaa waa la kheyri doonaa iyo uu yiraahdo waxyaabahaas marka iyo waxbaa meel nooga imaanay nooga soo socda iyo oo rajo un laga wado dhib male nacam ayb oo ay isku raalli garaynayaan labadooda midba midka kale oo ku raalli garaynayo waaye <clears throat> baabu lxahi cala atahabuti baabu bayaan baabu lxahi isku boorintii ayuu u baab yahay baabkan cala atahabuti laysku booriyo hubsasho fii maa kii dhexdiisa oo hubsado qofka yaquuluhu ou dhahayo wayaxkiihi ou ka sheekeynayo waxaa ka sheekeynaysa inaa iska hubsato runbeenmaa iska hubsato qaala allahu tacaala alla waxau yihi walaa taqfu ha raacraacin maa laysa laka bihi cilmun wax cilmi oona kugu sugnayn ha raacraacin hadalagelin wa qaala tacaala alla waxau yihi maa yalfidu min qowlin qowl kuma dhawaaqo ilaa ladayhi agtiisa waxaa ah raqiibun catiidunba ah wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaala nebigu waxau yihi kafaa bilmari qofka waxaa ku filan kadiban been an yuxadida inuu sheego bikulli maa shay dhammaantii oo ku sheekeeya samica oo maqlay rawaahu muslim qofka been waxaa ugu filan inuu ku sheekeeyo wixii uu maqloo dhan saakay maanta waxaa maqasho dhan haddaa wada sheegtid been unbaa ku jiraysa laa shaka muslim baa weriye can samarata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi allahu alayh ali wasalam man xadatha canii qofkii xaggayga ka sheega bixadiidin sheeko yuraa ou malaynayo anahu kadibun yuraa ugoo malagelinayo marka anahu kadibun been inuu yahay fahuwa isagu axadulkaadibeyn axadulkaadibeyni labada beenta sheegtay midkood ama alkaadibiina beenaalayaasha mid ka mida rawaahu muslimun oo taasi marka waa maxayn kii bilaabay iyo adu isku midaa noqonaysa adna waa faafisay isagoona waa bilaabay marka wixii aad been ku malaynaysa inaad ka joogsato ilaa ka hobsato wacan asmaa radia allahu canha ana imra'atan haweeney qaalad waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina lii daratan ina lii aniga daratan minyaro ayaan leeyaho ii sugnaatay minyaro minyaro marka macnaheedu xita naag kalaa layla qabaa ninkayga waa qabi jiray marka naag labaad guursaday naagta labaad marka minyaraa fahal calaya korkeyga ma tahay markaasi junaaxu wax dembiya ah? in tashabactu haddaan isku dherdherjiyo min zawjii ninkeyga xaggiisa hayr aladii kii yucdiinii kii waxaan ahayn yucdiinii uu isiinayo yani waxay ka wadaa wax ninkeyga ownan isiinin haddaan dhaho waa isiiyaa aan dhaho naagta kale ugu faana ka waran aniga ninkayga waa ii dadaalaa waa i jecelyahay waxay waxaasu isiiyaa beenna waa waxaasna ima siiyo saas ma ii banaan tahay ayay tiri anoo isaga celinaya naagta kale markaasuu wuxuu yidhi faqaala nabiyu sala allahu alayh ali wsalam nabigu waxau yihi almutashabbicu midka isku dharjinaya bimaa lam yucda waxaan la siinin ninka isku dharjinaya ka laabisi fawbay zuurin laba maro oo been a ah, qof labisadoo kale waa nin been u labisantaasa dhanba <clears throat> muttafaqun calayhi marka waxaadan haysanin ma isku dharji kartid <clears throat> muttafaqun calayhi almutashabicu huwa aladii waa midka yudhiru shibaca dhereg muujinayo walaysa bishabcaana ku dherganna aan ahayn wamacnaa wamacnaahuna meeshan macnaheedu waxay tahay anahu yudhiru wuxuu muujinaya anahu xasala lahu inuu u xasila fadiilatun fadiilo walaysat xaasilatan aynana u xasilin tu u xasishay aan ahayn walaabisu thawbay zuurin ay dii zuurin been u saaxiibo huwa aladii midka yusawiru ou ku been sheegayo been u sheegayo waa calanaasi dadka korkooda ayuu been u muujinaya bian yatasayaa waaba inuu isku qurxiyo uu isku ziiyo bian yatazayaa waaba inuu dhar ahaan u xirto biziyi ahli zuhdi dadka ahlu zuhdiga dharkoodo kale inuu xirto aw ilcilmi ama dadka ahlucilmiga dharkooda wata aw itharwati ama dadka xoolaha le liyaktara bihi naasu say dadka ugu kadsoomaan oo ay ugu maleeyaan ninkan inuu culumo yahay ama zaahid uu yahay walaysa huwa isaguna ma aha bitilka sifati sifada iyadaana ma aha waqiila hayru dalikana waa layidhi wallahu aclam wsal allah wslam ala nabiyina mxamedi wala ali sabi